tacalaqa bihi ficlu sawaaء akaana tacaluquhu haye bal sheekh waxaad samaysaa laba tusaalena sii oo mar magacaagu uu yahay mafcuulun bihi marna uu magacaagu yahay faacil si aanu u ogaano faacilka iyo mafcuulun bihi waxay ku kala duwan yihiin ma mafcuulun bihi baa marka ah waaye bal haddana isagoo faacilo keen jaaa muxamadun waad saxan tahay shukran jaa'adu ma qaadatay mafcuul shalay waxaynu iska ogeyn ficilku jidhkao dhan hadduu ka dhaco waa laazim ama intransitif baa la yidhahdaa baan iska ogeyn soo saamahayn laazim buu noqonayaa oo mafcuulun bihi qaadan maayo waay iska fadhiiso sheekh waxaan doonayaa nacam sheekh mafcuulun bihiga calaamatun nasbihiisu waa imisa mafcuulun bihiga calaamatu nasbihiisu waa imisa tiro ii sheeg ma halbaa ma labaa ma afarbaa calaamatu nasbaha mafcuulun bihiga yaashe calaamatu nasbaha mafcuulun bihigu waa imisa saddex buu noqonayaa sheekha maad ku waafaqsantihiin sheekh maya baa la yidhi yaa maxaa tidhi afar buu noqonaya afartaa noo sheeg sheeg fatxo wuu noqon karaa kasrena wuu noqon karaa ya'na wuu noqon karaa alif jazaaka allahu khayran afartaa ayuu noqonaya bal waxaan samayn doonaa ardayga inoogu yar imise jeer buu ayuu calaamatu nasbuhu ya noqdaa istaag istaag imise jeer ayuu calaamatu nasbuhu ya noqdaa iska fadhiisa sheekh calaamatu nasbuhu imise jeer buu ya yahay marka mafcuulun bihiga la marayo labadaa ii sheeg bal ii tusaale muaniyo mafcuulun bihiya ii tusaale oo jumla mufiida ku jira ra'aytu zaydayni jamicii mudakaru saalim oo jumla mufiida ku jira ii sheeg ra'aytu zaydiina kulluhum ra'aytu zaydiina yaa ficila xarafku ficilku ku joogo ii sheeg yaa faacila yaa mafcuulun bihi ah calaamatu nasbaha azaydiin waa ya-da jazaaka allahu khayran waxaan doonayaa culimo hal arday oo beydka faqad rafaca alislaamu salmaana farisin waqad wadaca shirku shariifa abaalahbin sheekh axmed nacam sheekh bal beydkaa noo soo macnee faqad rafaca alislaamu salmaana farisin waqad wadaca shirku shariifa abaalahbin haye ka kor loo qaadaya waa ayo ee mafcuulkiihi salmaan waa mufrad kolkaa sheekh ma ismigii daahirkaabu ka socdaa imise qaybood baa ismiga daahirkii sideeddii waa midkee salmaan waa mufrad maa laa yansarifa jazaaka allahu khayr maanica ii sheeg maxaa sarfiga u diiday cilo waaxida mise lcilatayn labada ciladood maxay kale yihiin jazaak allah khayr sheekh haye faqad rafaca alislaamu salmaana farisin baan maraynaa ee abaalahabhaa halkaa bal hadda dambe ficil baa ku jira ficilku waa kee waqad wadaca shirku shariifa abaalahabin ficil baa ku jira waa kee wadaca waaye faacilkiisiina ashirku mafcuulkiisiina ashariifa waa yahay mafcuulkaasina waa ismi daahira sow maaha ashariifa ha waa ismi daahiro mufrad munsarifa jazaaka allah khayr waa iska fadhiisan kartaa ardayda hal su-aalaan dhex dhammaan waad u siman tihiin ereyga abaalahab ee beytkaa ku jira maxaa la icraabaya ardayay abaalahabin maxaa la icraabaya nacam maxaa la icraabayaa waa bedel baa la icraabaya icraab kalaa ku bannaan ee waa maxay icraabka kale sheekh cali naam nacti ma noqon karayo waa cadfulbayaan ama bedel ama cadfulbayaan bal waay sheekh cali bedelku imisoo qaybood buu ahaa aqsaamtii bedelkan soo dhiganay mise ahayd lixdii waa midkee hadda abaalahabin haye waa bedelu kullin min kullin wey jazaka allah khayr aynu iska bilaabana cashirkeennii aqsaamu lmafcuuli bihi biictibaari xadfi caamilihi wa cadami xadfihi waxaynu hadda halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala ama si aan qaadan doonaaba mafcuulun bihiga oo ficilkiisa la xadfayo ama se aan la xadfaynin xukun ahaan usuu noqonayo mafcuulun bihiga ficilkiisa ma la xadfayaa mise lama xadfayo xukun ahaan muxuu noqonayaa culimmadu waxay u qaybiyaan saddex qaybood ayay mafcuulun bihiga u qaybiyaan saddex qaybood in ficilkiisa la xadfaa inay waajib tahay oo ficilka mafcuulun bihiga waajib baa loo xadfayaaba waa toddoba jeer toddoba jeer ayaa ficilka mafcuulun nasbinaya waajib loo xadfi iyo in ficilka mafcuulun nasbinaya in la sheegaa inay waajib tahay tiraba ma lehe waa marka daliilo lala yahay iyo qaraa'in iyo in jawaazulamrayn laga dhigo oo ficilka ama xadaf ama sheeg adiga ayaa khiyaar u leh ama awood u haysta in lagu yidhaa saddexdaasaa loo qaybinaya qayb qura ayaynu sheegnay tiradeeda waxaan ku idhi in waajib loo xadfo ficilka iyo in waajib loo sheego ficilka iyo in jawaasul amrayn laga dhigo oo si alla sidaa doonto u gal lagu yidhaa labadaa wajibo saddexdaa wajibo way loo bannaan yihiin hadda maalan waxaan soo qaadanay marka waajib loo sheegayo ee la odhanayo lama xadfi karo waa in la sheego uun waa marka ficilkan ee horay aan noo soo sheegin wax lagu garanayaana meesha uuna ka dhex muuqanin maalan waxaan idhi akala caliyun laxman baan idhi akala caliyun laxman ficilku waa akala faacilkuna waa cali mafcuulkuna waa laxman haddaba laxmankaa mafcuulun bihiga ah ficilkiisa akala a ah ma xadfi karaa haddaan idhaha akala caliyun laxman akala ma xadfi karaa jawaabtu waa maya waayo de hadal kaleba kumaan hadlin akala caliyun waxman uman ka bilaabay haddaan xadfo akala maxaa soo hadhaya caliyun waxman baa soo hadhaya yaa garanaya markaa akhada armay meesha ka maqan tahay oo markuu yahay akhada caliyun laxman cali waa hidib qaatay armay ishtaraa ka maqan tahay oo warkuba uu yahay ishtaraa caliyun laxman cali waa hilib iibsaday armay akala maqan tahay uu warkuba yahay akala caliyun laxman armay ra'aa maqan tahay eg ficilkii xadfoomay qariino lagu garan karaa ma jirto kol haddii qariino lagu garan karaa ayna jirin waxa waajibo culima ficilkaasoo kale in la sheego akala caliyun laxman akaladaa lama xadfi karayo in la sheegaa waa daruuri weeyi waana waajib baa loo haystaa culima marka haddaba jawaazulamraynka lagu odhanayo ama xadaf ama sheeg waxa weeye su-aaloo kale markay ka horayso waxaan idhi maalan man akala laxma hilibka yaa cunay baan idhi man akala laxma hilibka yaa cunay baan idhi maxaan ku soo gaabsanayaa caliyun baan kusoo gaabsanaya maxaa iga maqan markaa caliyun laxman baan odhan caliyun laxman haddaan caliyun laxman idhaahdo maxaa iga maqan waxaa iga maqan ficilkiia kale ahaa oo maxaan u xadfay su-aasha hore ayay ku dhex jirtay qur-aankana aad bay ugu badan badantao ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda haddaad weydiiso gaalada dhulka iyo cirka yaa abuuray haddaad ku tidhaa layaquuluna allah layaquulunna waxay odhanayaan allahu maxaa meeshan ka maqan imika ficilkii iyo mafcuulkii baa laysla jaray faacilkiiyo quraa sheegan layaquuluna allah khalaqahunna allahu khalaqa waa ficilkiiyo waa la jaray sababta loo jaray ficilkan waa maxay su-aasha hore ee man khalaqa samaawaad ah ayuu ficilku ku dhex jiray maalan haddaan idhaha ka yaryaa garaacay af soomaaliga hadda aan kuugu tusaaleeyo ka yaryaa garaacay baan ku idhi ka yari waa mafcuulkii garaacidduna waa ficilkii cidda la isweydiinaye la garan la'yahayna waa faacilkii faacilkii waa maanta la garan la'yahay ka yaryaa garaacay maxaad iigu jawaabi su-aashaa jawaabteeda ficilka waad iska jari kartaa oo maxaad odhan markaa dee cali baa garaaceen cali baad odhanaysaa cali maxaad hadaftay cali baa garaacay ka yar halkaad ka odhan lahayd unbaad iskaga tagtay waxaan ku idhi man darabta waryaad garaacday baan ku man darabta waryaad garaacday si toosa aanu ogaana mafcuulkao quro la sheegayo man darabta waryaad garaacday kumaad garaacday maxaad odhanaysaa man darabta haddaan ku idhaahdo muxamadan maxaa maxadfan markaa muxamadan waa mafcuulkiiye darabtu muxamadan baa maqan darabtu muxamadan kol haddii su-aashii ficilkani uu ku sheegan yahay ka garan laayahayna mafcuulka ama objectiga uu yahay waxaa laazim ah inaan ficilka waxaa iska bannaan inaan ficilka xadfo ama aan sheego man darabta yaad garaad maada ishtarayta baan ku idhi maada ishtarayta war maxaad soo iibsatay iminka ficilkii waa ishtaraayo iibsi inuu yahay waa la arkaa ka wax soo iibsadayna waa qofka aan la hadlayo faacilka ihi laakiin waxaa la garan laayahay waa mafcuulka ayaa la garan la'yahay maxaad odhan markaa maada ishtarayta haddaan ku idha maxaad soo iibsatay baan ku idhi maxaad odhan xaqiibatan xaqiibatan markaan idha waa mafcuulkii una awey ficilkiisii haddaba xaqiibatan eeg ishtaraytu xaqiibatan baad ishtaraytu baad meesha ka xadaftay adigu almuhim ficilkaa waanad sheegi kartaa waanad xadfi kartaa waxaa kaloo jira culimo waxaa laga yaabaa mararka qaar in su-aal horeba ayna jirin oo ficilka lagu soo sheegay laakiin xaalad kaa muuqata darteed baan ficilka u xadfi karaa adigoo shandad weyn jiidanaya unbaad madaarka iigu timid albaabka madaarku unbaan ku kulannay xaggeed u socotaa ma gurigaagii mise shaqadaadii xaggeed u socotaa maad u malayn horta xagga waxaad tegaya waxaad samaynaysaa waa maxay mafcuulkumuna iska caddayn qofkaasi kulama hadal laakiin shandad weyn buu sitaa waa madaarku ka sii gelayaa inuu safar u baxayo miyaadan arkaynin maxaad odhan markaa asafara asafara waa mafcuulun bihi ahayd aturiidu safara war ma safar baad u socotaa kolkaa aturiidu safara asafar waa mafcuulkii waxaan iska jaray ficilkii turiidu ahaa iyo faacilkiisiiba waan iska xadfay asafara un baan ku idhi waxaa lagu garanayaa ficilkanina dee waxa weye qariinada qofka ka muuqata jiidashada iyo halka laga dhoofo ee la tago iyo waxyaabaha noocaasoo kalea marka waajib loo xadfaya waa toddoba jeeroo xagga dambe inoogu iman iyadu yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa almafcuulu bihi mafcuulu bihigu wuxuu u qaybsami ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood wahiya saddexdaasina qismun qayb laa yajuusu ma bannaana xadfu caamililmafcuuli bihi mafcuulu bihiga caamilkiisa in la xadfo wahiya qaybtaasi idaa lam yakun hunaaka halkaa markuuna jirin weeyi daliilun wax kutusiyaaba sida darabtu caliyan cali baan garaacay ra'aytu muusa muusaan ku arkay fi suuqi suuqa darabana ma xadfi kartid ra'aadana ma xadfi karaysid wa akramtu haada kanaan maamuusay alyowma maanta fii beyti gurigaygan ku maamuusay saddex tusaale oo saddexduba mafcuulun bihiyaan meesha keenay sababta aan saddexdan u soo celceliyey waa inaad fahantaa darabtu caliyan waa xarakada ka daahiraysa ra'aytu muusaana xarakada ku qadaran akramtu haadaana waa fii maxalli nasbina waaba mebniba waa qaybta koobaad qaybta labaad qismun qaybna yajuusu waxa bannaan xadfu caamilihi caamilkiisa in la xadfo lidaliilin daliil baa loo xadfi daliilka oo maqaaliyin qawliya daliil qawliya ayaa loo xadfayaa qaybta kale waxaynu dareemaynaa culimo daliil qawliya ayaa loo xadfayaa qaybta kale waxaa la xadfayaa waxa weeye mafcuulun bihiga ficilkiisii baa la xadfi qismun qayb yajuusu waxa bannaan xadfu caamilihi caamilkiisa in la xadfo ayaa bannaan lidaliilin daliil ayaa loo xadfayaa daliilka oo maqaaliyin qawliya daliil qawliya loo xadfi waa sida zaydan oo fii jawaabi hal darabta axaddan war qofna ma garaacday hal darabta miyaad garaacday axaddan qofna baan ku idhi maxaad iigu jawaabi nacam zaydan baad odhanaysaa haa zayd baan garaacay zaydantaasi waa mafcuulun bihi ficilkiisiina waan xadfay su-aasha horuu ka dhex muuqdaa hal darabta axadan aan ku idhi maadaama su-aasha uu ku dhex jiro waan iska xadfi karaa fa huwa haddaba isagu waa fii taqdiiri qowlika hadalkaaga oo kale uunbuu qabaa atidhi nacam darabtu zayda ninka zayd la yidhaah ayaan garaacay wanaxwu qaala tacaalaa ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyi wanaxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyi wa qiila waxaa la yidhi liladiina kuwii itaqow baqayey waxaa lagu yidhi maadaa maxay ayuu anzala soo dejiyey rabbukum rabbigiin wa rabbigiin muxuu soo dejiyey baa la yidhi qaaluu waxay dhaheen khayran buu soo dejiyey khayran qaalo waa ficil iyo faacil khayra waa mafcuulu bihi ficilkiisu uu xadfan yahay waxaana weeye tani anzala rabbunaa khayran baa anzala rabbunaa baa ka xadfan ilan su-aasha hore ayay ku qornayd maadaa anzala rabbukum wa rabbigiin muxuu soo dejiyey qaaluu waxay yidhaahdeen khayran anzala rabbunaa khayran hal ra'ayti axadan inanay qofna ma aragtay baan ku idhi hal ra'ayti axadan inanay qofna ma aragtay faqulti waxaad odhani nacam ciisa haa ciisaan arkay nacam ciisa ciise ayaan arkay ciisaadan waa mafcuulin bihi waxa ka xadfan ra'aytu ciisaa fii taqdiiri hadalkaaga qadaridiisa ayuu ku sugan yahay aad tidhi nacam ra'aytu ciisa haa ciise ayaan arkay ow lidaliilin daliil ayaa loo xadfi daliilka oo xaaliyin xaaliya daliilka xaaligi daliilka maqaaliga waa ka hadalka oo ka horu ahaa daliilka xaaligiihina waa kan dambe waa qariinada qofka ka muuqato oo kale daliilka xaaligu sida ninka safarkee shandada jiidanaya ee kuugu yimid madaarka daliilbaa ka muuqda aan hadal ahayne xaaliya oo xaaladan iyo lisaanulxaalkan aan sheegaya qofku inuu safar u baxayo qowli lidaliilin daliil xaaliyin xaaliya waa midlu qowlika hadalkaaga oo kale liman taahaba ninka u diyaar diyaargarooba lisafari safar aad ku tidhi alxaja warna xaj baad rabtaa ay hal turiidu ma waxaa doonaysaa alxaja xaj miyaa doonaysaa alxaja waa mafcuulun bihi markaa ugu dambayn waa qaybta saddexaad qismun qaybna yajibu waxaa waajibaya xadfu caamilihi caamilkiisa in la xadfo ayaa waajibaya qaybna waxaa waajiba in caamilkii la xadfo waa toddoba jeer wa yakuunu wuxuu noqonayaa fii sabcati mawaadica toddoba meelood toddobada meelood eeg hadda almathal waa maahmaahda haddii mafcuulun bihi lagu arko maahmaah ku jira oo ficilkiisa la xadfay sidaanbaa loo qaadan waa kow shibhuhu waxaa jira wax shibhulmathal la yidhahdo maahmaahda shabaha waxa maahmaahda shabahana isna sidaasoo kale unbaa loo qaadan alikhtisaas wax ikhtisaas la yidhaahdaa jira oon isna tusaalihiisa arki doonno oo mafcuulka waajib baa ficilkiisa loo xadfaa aliqraa waa dhiirigelin shayga lagugu dhiirigelinayo ficilka waajib baa looga xadfayaa taxdiir waxa way digniin shayga lagaaga digayo hadduu waxa lagaaga digaya mafcuulun bihi buu noqonaya ficilkiisa waajib baa loo xadfi doonaa baabka taxdiirka la yidhaahdo alishtiqaal ishtiqaalka baab la yidhaahdaa jira oo baabulishtiqaal loo yaqaano ishtiqaalkana sidoo kale waajib baa loo xadfayaa mafcuulkiisa ay ficilkiisa almunaada waa ka ugu dambeeyaana waa munaadaha culima intaasoo baab waa toddoba jeer toddobadaa jeerba mafcuulin bihiga ficilka nasbinaya waajib baa loo xadfi maaha jaa'is waa kuwan tusaalayaashoodii mahmaahda ayaan usoo horraysiinay alkilaaba cala albaqar bay carabta ku maahmaahaan alkilaaba cala albaqar alkilaaba cala albaqar waxa weeye ayda waxaad ku dirtaa lada ku dir weeyi ayda iyo lada isku dir weeyi waxaa loogu maahmaahaa alkilaaba cala albaqar halkay soomaalidu ka tidhaahdo war haddaad cirka iga haysid igu sii daa ma tidhaahdin haddaad cirka iga haysid soo daadiyo kale weeye alkilaaba cala albaqar waxba ma yeeli karaan oo aydani waxba ma yeeli karayso waad aragtaa dee ay muxuu saa yeelayaa waxba ma yeelayo alkilaabadaasi waa mafcuulun bihi waxaa ka xadfan arsil arsil ilkilaaba cala albaqar ay arsil ilkilaaba cala albaqar ficilka arsil awaa la xadfay xadafkaasina waa mid waajib ah weeye waa ka koobaadoo mel iyo mahmaain loo soo qaadanay ka labaad waxaa la yidhaha shibhulmahelo waa kan intahi war ka hadh waxa aad ku jirto khayran laka khayran oo samee wax ka khayr badan laka adiga kuu khayr badan intahi waa ficil amar faacilkiisu waa anta waaba laazimba khayran tani waa mafcuulun bihi ficilkiisa la xadfay wati khayran weeyaan wati ayaa meesha ka xadfan shibhulmael baa la yidhaahdaayo sida maahmaahdu u shuhrowday ayuu hadalkanoo kale u shuhroobay carabtu waxay aad u yidhaahdeen intahi khayran laka bay yidhahdeen intahi khayran laka waa sida maahmaahadoo kale wey intahi war ka reebtoon oo ka hadh waxa aad ku jirto oo waati la ima khayran laka wax kaaga khayr badan ay intahi cama anta calayhi war waxaanaad ku dul sugan tahay iska daa oo waati khayran laka wax kaaga khayr badan la imo khayrantaasi waa mafcuulun bihi ficilkeega waajib baa loo xadfay waana waati qaala shaacir waxa weeye baabkii saddexaad ee aynu soo maraynay waa alikhtisaaskiibuu gabayaagana aan u soo qaadanay oo ka saddexaada lana ma anshara alansaari majduun muahaluun biirdaa'ina khayra alberiyaanti axmeda saxaabi saxaabadii nebiga ka tirsan ayaa gabaygan tirinaya wuxuu ihi saxaabigaasi lanaa annaga waxaa noo sugnaaday macshara alansaar bahda ansaareed ayaan khasisayaaye majdun sharaf ayaa noo sugan sharafta oo mu'afalun dhaxalgal ah biirdaa'inaa kor haddaanu raalli gelinnay khayraalbariya makhluuqa ka ugu khayrka badan axmeda ee nebi moxamed ah sala allahu calayhi wasalam axmed waa nebigeennu magacu lahaa oo dee muxamedna waa la yidhaahdaa axmedna waa la yidhaahdaa magacyo badanoo kalena nebigu u lahaa sala allahu alayhi wasalam qur'aankaa lagu sheegay nebigeennu inuu axmed ahaa oo nebi ciise ayaa yidhi wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed lanaa waxaa noo sugnaaday macsharaal alansaari bahda ansaareed ayaan khasisayaaye majdun sharaf ayaa noo sugan mu'aharun la dhaxalgeliyey oo dhaxalgal ah biirdaa'inaa bisababi irdaaina raaligelinta iyada darteed khayraاlberiya makhluuqa ka ugu khayrka badan aan raali gelinnay axmeda nebi maxameda salى اllahu alayh wasalam waxaan doonaynaa ereyga mashara mashar ereyga macshar ihi waa mafcuulun bihi ficilkiisa waajib loo xadfay waayo waa baabka ikhtisaaska layidhaha yidhaha xagga naxwaa ikhtisaas buu soo gelaya waa masalada saddexaad mas'alada afraadna mas'alada afraadna waxa weeye waa dee toddobadii qodob baynu mid mid u tusaalaynaynaye waa aliqraa dhiirigelin ama boorin shay haddii lagugu boorinayo mafcuul marka la isticmaalayo ficilkiisa waajib loo xadfaya masaa'ilkiisa mid ka mid a ah. wa milu qowli khaiib ninka khaiibka ee khudbadda akhriyaya wuxuu yidhaha dadka markuu la hadlayo isagoo mimbarka saaran ayuu yidhaahdaa allaha allaha cibaad allaah allaha allaha war ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa cibaad allaahi yaa cibaad allaahi haddaba allaha allahadaasi waa baabkii aynu odhanaynay aliqraa waa boorin oo ilaahay inaad ka baqdaa lagugu boorinayaa khaiibkaana kugu boorinaya allaha allaha waa mafcuulun bihi ficilkiisana waajib baa loo xadfay waa khaafu llaha ilaahay ka baqa yaa cibaad allah mas'alada shanaad ee mafcuulun bihiga ficilkiisa waajib loo xadfayaa waa taxdiirka waxay carabtu odhan jireen adayqama dayqamayaada saari odaydamo dayqama alla goolka goolka yaadasaari ninka guuraynayo gool ama aar mid ahaan ayaa la yidhah libaaxa kalabka ah ee khatarta ah ee intuu cimriyey uu wakhti gaadhay dee waxaan ku idhaahdaa shaashka iyo ciddiyaha iyo wax kastae uu dhammaystirmo ayaa dayqam la yidhahdaa waa halis kole waxay dhahdeen adayqamo dayqama alla goolka goolka yaadasaari ninka guuraynayo warka guuraynayo waxaan kaaga digayaa libaaxa iyo aarka ayaan kaaga digayaa oo bayqamo bayqamadaasi waa mafcuulan bihi ficilkiisa waajib baa loo xadfay waxaana weeyaan baabkii taxdiirka ahaa ey ixdari dayqama libaaxa ka digtoonow yaada saari kad guuraynayow libaaxa iyo aarka ka digtoonow mas'alada lixaad culima waa baabka ishtiqaalka la yidhaahdo waxaa lagu odhanayaa zaydan idribhu zaydan zayd idribhu garaac ficilka idrib ihi waa ficlu amar faacilkiisuna waa anta qarsoon huda yaree meesha ku qoran idribhu ihi waa mafcuulun bihi idribhu markaynu leenahay haddana zaydan kii hore waa mafcuulun bihi aaway ficilkiisii waajib baa loo xadfayoo idribtan tu la mid ah ayaa xagga hore ka maqan idrib zaydan idribhu bay ka dhigan tahay markaa ey idrib garaac zaydan zayd garaac idribhu garaac yaa cabdallaahi addoonkii ilaahayo waa mas'alada toddobaad yaa cabdallaahi markaan idhaahdo munaadaha cabdallaahi ihi waa mafcuulun bihi ficilkiisa waajib loo xadfay cabdallaahi waa munaade ficilkiisiina waajib baa loo xadfay munaadaha oo dhani waa mafcuulun bihi sidaynu ognahay oo hadda waa cabdallaahi markaan idhaa asalku wuxuu ahaa adcu cabdallaah ficilka adcu ah ayaa la xadfay waajib baana loo xadfay halkaa waxaan kaga soo baxnay mafcuulun bihiga ficilkiisa waxa laga yeelayo ama caamilka mafcuulun bihiga saddex qayboodun baynu ka dhignay in waajib loo xadfo oo toddobadan jeer ah iyo in waajib iyo in jawaasulamrayn uu yahay lama sheegi karo lana xadfi karo oo a ah marka qariino loo hayo ama xaaliye ahaatee ama maqaaliyaha ahaatee ficilka iyo in waajib loo sheego oo toddobadii jeero waajibka loo xadfayeyna uuna noqonin daliilna aan loo helin sida darabtu caliyan oo kale hadda mafcuulun bihigaan doonaynaa makaankiisa inaan ogaano mafcuulun bihigu asal ahaan makaanka uu leeyahay iyo meesha uu leeyahay waa halkeeye goobta mafcuulun maxay noqonaysaa culimo waxaa loo baahan yahay marka mafcuulun goobtiisa aynu ka hadlayno mafcuulun waa goobta saddexaad baa asal u ah martabada saddexaad marka koobaad ficil baa la sheegayaa awal namber ficilkii baad sheegi thaaniyan waxaa la sheegayaa faacilkii marka labaadna faacil baa la sheegi marka saddexaad ayaa mafcuulun bihigii aynu u imanaynaa oo la odhanayaa mafcuulun hala sheeg waa marka saddexaad waxaan odhanayaa daraba muxamedun caliyan baan odhan daraba muxamedun caliyan ficilku waa daraba faacilkuna waa muxamed mafcuulun bihiguna waa cali waa martabada saddexaad waa asalku waa sidaa horta culimo laakiin waxaan samayn karnaa sidaas si aan ahaynoo dhexda ayuu geli karaa mararka qaar oo mafcuulun bihigiibaa bartanka imanaya intaan ficilka sheego ayaan mafcuulka sheegi mafcuul faacilkana xagga dambaan marin sida aayadda qur'aanka ilaahay uu ku yidhi waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu ficilku waa ibtalaa faacilkuna waa rabbuhuda dambe aa haddaba mafcuulun bihigii waa ibraahiim oo bartankuu ku jira waan samayn karnaa haddaan doonno mafcuulkaaman hadalka ka bilaabi karnaa oo maxaan ka samayn karnaa waa marka koobaad baa mafcuulka sheegi marka xigana ficil marka xigana faacil ilaahay aayad qur'aana ah ayuu ku yidhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaakadu waa mafcuulkiiyo waa martabada koobaad nacbuduna waa ficilkiiyo waa martabada labaad naxnuda halkaa qadarin ee mustatirki ihina waa faacilkii haddaan doonno aayaddan kalaan soo qaadanayna fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun fariiqan kadabuu markaynu nidha fariiqan waa mafcuulun biigii oo martabada koobaad kadabu oo bacda ku joogaana waa ficilkii oo martabadii labaad buu dhacay waawuljamaacada kadabuu waa martabada saddexaad waana faacilkii saddexdaa dariiq sidaa doonto ayaad yeelaysaa asalku waxa weeyaan baynu nidhi mafcuulku inuu halka meesha saddexaad dhaco in ficilka la sheego faacilka la sheego mafcuulka lagu xijisiiyo saa waa loo hadli karaa oo waxaad odhan kartaa akrama caliyun muxamadan haddaad doontana mafcuulka bartanka aad keeni oo waxaad odhan akrama muxamadan caliyun haddaad doontana mafcuulka hadalkaba isagaad ka bilaabi oo maxaad odhan muxamadan akrama caliyun saddexda derajaba waa saddex derajo oo culima inoo bannaan oo sidaan doonno aan ka yeelayno haddaba xaaladaha soo baxaya aan isla yar eegno mar waxaa waajiba in mafcuulka la qadimo marna waxaa waajiba in mafcuulka dhexda la dhigo marna waxaa waajiba in mafcuulka xagga dambe la mariyo imise jeer baad iga haysaa saddex marna jawaasul buu warkuba noqdaayo ama mafcuulka xagga hore mari ama mafcuulka bartanka dhig ama mafcuulka xagga dambe dhig af saddexda xaalaba way kuu sinmayaan saddexdaba way kuu bannaanaanayaan afartaa xaalo ayuu mafcuulun bihigu yeelan bal hadda ila eg makaanulmafcuuli bihi waa mafcuulun bihiga makaankiisa iyo martabadiisii alaslu waxaa asal u ah filmafcuuli bihi mafcuuli bihiga waxaa asal u ah an yaqaca inuu dhaco bacda alfaacili faacilka gadaashiisa inuu dhaco jawaasan jaa-isnimana inuu u dhaco alaslu waxa asal ah fi lmafcuuli bihi mafcuulin bihiga waxa asal u ah an yaqaca inuu dhaco bacda alfaacili faacilka dabadiisa jawaasan jaa uu u dhaco mafcuulin bihiga asalkiisu waa inuu bacda alfaacil dhaco sida daraba muxamedun muxamed baa garaacay caliyan cali buu garaacay ficilku waa daraba faacilkuna waa muxamadun mafcuulkuna waa caliyan wa yajibu waxaa waajibaya takhiiru lmafcuuli bihi in mafcuuli bihiga xagga dambe la mariyo takhiiru lmafcuuli bihi mafcuuli bihigoo xagga dambe la mariyo can ilfaacil fii sita casharata mas'alatan lix iyo toban jeer awaa mafcuulu bihigu waajib xagga dambe u mara martabada saddexaad buu gelaya markaa lix iyo tobankaa jeer ee waxaa u horreynaya ficilka waxaa ku xigaya faacilka waxa martabada ugu dambaysa gelaya waa mafcuulun bihiga waana waajib waa lix iyo toban jeer lix iyo tobankii jeer baan halkan doonayna inaan ogaano lix iyo tobanka jeer say ku soo baxayaan ila eeg waa marka eeg horta maxaa faacilka iyo mafcuulun bihiga intaasay ku soo baxayaan aynaan gaadhin maxaa lagu kala gartaa faacilka iyo mafcuulun bihiga faacil iyo mafcuulun bihi maxaa culima lagu kala gartaa su-aashaa ma is weydiiseen faacilkuna waa marfuuc mafcuulkuna waa mansuub soo saa ma ahayn haddaba haddii xarako loo waayo oo labadiibaa isku eh, midna uu xarako qaadan kari waayo waxa lagu leey ka horena faacilunbaad ka dhigi ka dambena mafcuulun bihi unbaad ka dhigi waa lix iyo toban jeer eeg faacilku hadduu ismushaare noqdo xaraka may ka muuqataa godaalmuu ka muuqani haadaa oo kale haadaa godaalmuu ka muuqan hadduu ismi mawsuul noqdo alladii oo kale godaalma ka muuqan ila waa mebniye waa ismu ishaara iyo ismi mawsuul imisad iga haysaa laba hadduu noqdo ka waran ismi maqsuuro alif ku dhammaada hadduu alif ku dhammaado sida muusa oo kale isna godaal ma ka muuqan saddex soo ma aha hadduu noqdo mudaaf ilaa yaa ilmutakalim akhii ka waran akhii akhii godaal ma ka muuqan afartaa jeer hadduu faacilku noqdo isla mafcuulkuna afartaa afartoodii uun uu noqdo afar afar ku dhufo afar afar lagu dhufto waa imisa lix iyo tobankaa jeer ka horena faacil buu noqoni ka dambena mafcuulu bihi buu noqon oo maala lix iyo tobanku siday ku baxayaan baa lila eg ardayow haddaan iminka an faacilka ka dhigo ismu haadaaya mafcuulun bihiga dambe muxuu noqonayaa afar eeg daraba haadaa kanaa garaacay haadaa kan kale waa laba ninoo iska ag joogaa isgaraacay midna magaciisa ma garanaysid daraba haadaa kanaa garaacay haadaa kan kale eeg yaa faacila kolba ka horun faacil ka dhig yaa mafcuuloo la garaacayaa kolba haadaaga dambe unba mafcuula daraba haada haada haddaad doontana waxaad tidhaha daraba haadaa kanaa garaacay daalika kaa fog buu garaacay hadda waa faacila haadaaga yaana mafcuula daalikada dambe ayaa mafcuula mayla socotiin hadda haddaan doonno culimo waxaan eegaynaa waa masalada koobaad eeg haadaa unbaan ka dhigaya faacilka haddana daraba haadaa kanaa garaacay muusaa mafcuulka la garaacaya waa kii waa muuse haragga kama haddana waxaan odhanayaa daraba haadaa kanaa garaacay ee kada alladii kii shatamahu caayey ismi mawsuul baan haddana mafcuulkii ka dhigay alladii haddana waxaan odhanayaa daraba haadaa kanaa garaacay akhi ani walaalkay yaa mafcuulo la garaacay waa akhida yaa faacilo wax garaacay haada imise jeer baan hadda tusaaleeyey afartaba faacilku haadaa buu ahaa ismishaaru ahaa haddaan daraba haadaa idhaa oo faacilka haadaa ka dhigo mafcuulkiibaan marna haadaa kale ka dhigi karaa marna muusa ka dhigaya marna akhi ka dhigaya marna aan ka dhigaya maxay alladii oo ismi mawsuula waa afar haddaan faacilka ka dhigo haddaba akhi ka warran mafcuulkaasna afartii noqonaya miyna sideed ahayn haddaan faacilka alladii ka dhiga ka warrama mafcuulkaasna afartii noqonaya haddaan faacilka ka dhiga akhi ka warran mafcuulkaasna afartii noqonaya lix iyo tobanku way naga dhan yihin waa kan tusaalayaashiisii wayajibu waxaa waajibaya taakhiiru lmafcuuli bihi mafcuuli bihiga in dib loo dhigo can ilfaacili faacilka in dib looga dhigo fii sita cashratan lix iyo toban mas'alo wa haadaakani bayaanuhaa waa caddaynteedii wa hiya iyaduna idaa kaana alfaacilu waa markuu faacilku yahay isman maqsuuran ismi maqsuuro hadduu faacilku noqdo waa kow sida muusaa oo kale wa mudaafan liyaa'ilmutakalimi ama mid yaa ulmutakalim loo idaafeeyey hadduu noqdo sida akhii oo kale ama ghulaamiy milu ghulaamiy oo kale waa laba wasma ishaaratin iyo ismu ishaare hadduu noqdo waa milu haadaa oo kale iyo wasman mawsuulan ismi mawsuul hadduu noqdo sida aladii oo kale afartaasuu faacilku noqonaya haddaba walmafcuulu bihina yakuunu kadalika saasoo kale isna noqonaya afartaa fa afar fii arbacatin afar lagu dhuftay waa sitata cashara qisman lix iyo toban qaybood baa meesha ka soo baxaya tusaalayaashoodii waa kuwan amhilatu faacili faacilka tusaalihiisa almaqsuuri maqsuurka ah faacilka haddaan maqsuur ka dhigo idaa kaana almafcuulu mafcuulu bihigu markuu yahay fii hadihi اanwaaci اarbaca mafcuulu bihiguna afartan midkood uu noqdo waxaan odhanayaa daraba muusaa ciisa muusaa garaacay ciise hadda daraba muusaa ciise ayaa faacila muusaa faacila yaana mafcuula ciisa mafcuula xarako lagu kala garto miyaynu garanaynaa ma garanayno ka horena waa inaan faacilnimo u qaadano ka dambena waa inaan mafcuulin bihinimo u qaadanno waa markuu bilaa qariinada yahay haddii haddaba qariina ay jirto qariinada la raacayaa waajibkana meesha uu ka bixiyo jawaas buu iska noqoni haddaan idhaa ardacat alkubraa asuqraa tii yarayd iyo tii weynayd way isnuujiyeen qofka wax nuujinaya ma la garanaya haddaba tu yar iyo tu weyn baa naaska isa siinaya yaa faacil kollay meesha kaa ah oo wax nuujinaya waa taweyn meeshay dooni ha ku sheegnaato kolka waxaad ogaatay inay qariina markaa la hayo markaasoo kale qariina jirta haddii aad tidhaa arbacati alkubraa asuqra ama arbacati suqra alkubraa oo kale daraba muusa muuse ayaa garaacay ciisaa ninka ciise la yidhaa dhammaan afartan tusaale muusaan usoo qaadanaynaa waa maqsuurkii alifka watay daraba muusa muuse ayaa garaacay ghulaamii wiilkaygii daraba muusa muuse ayaa garaacay haadaa ninkan daraba muusaa muuse ayaa garaacay alladii kii shatama ka kucaayey ficilku waa daraba faacilkuna waa muusa mafcuulkuna waa alladii afar baad iga haysaa faacilku afartaa muxuu ahaa ismi maqsuuru ahaa u alif ku dhammaada sida muusa oo kale hadduu faacilku noqdo ka warrama ismi mudaaf liyaa mutakalim afartiisii waa kuwan amhilaة اfaacili faacilka tusaalayaashiisa almudaafi loo idaafeeyey liyaa mutakalim halkaasi waa liyaai liyaai nuun ziyaadaa ku jira amsilatu lfaacili faacilka tusaalayaashiisa almudaafi loo idaafeeyey liyaai lmutakalimi yaa lmutakalim idaa kaana almafcuulu bihi markuu mafcuulu bihigu yahay waaxidan mid min alanwaaci saabiqa noocyadii horaa eegada latama akhi walaalkaybaa dhirbaaxay yaxyaa ninka yaxya la yidhaah yaa hadda faacilo oo wax dhirbaaxaya akhi yaa la dhirbaaxaya oo mafcuula yaxya midna xaraka kama muuqato ka horena faaciluun ka dhig ka dambena mafcuuluun ka dhig ladama akhii walaalkaybaa dhirbaaxay ibnii inankaygi yaa hadda faacila akhiibaa faacila yaana mafcuula ibni ladama akhii walaalkaybaa dhirbaaxay haadaakan yaa faacila ibni akhi yaana mafcuula haada ladama akhii walaalkaybaa dhirbaaxay alladii kii sadahu amsi shalay caayay eg dhammaanakaa faacilku akhii buu ahaa mafcuulkun baa kala baydhbaydhayey oo yaxyaa waa maqsuuroo kii alifka watay way ku dhammaanayay ibnina waa مضاف liyaa المتكلم haadaana waa اسم ishaare alladiina waa اسم موصول afar kale ma iga haysin sideed hadda ma haynaa amhilatu lfaacili faacilka tusaalayaashiisa idaa kaana markuu yahay isma ishaaratin ismu ishaare markuu yahay ismadaasi way kor dhigan tahay idaa kaana markuu yahay isma ishaaratin ismu ishaare markuu yahay walmafcuulu bihi mafcuulun bihiguna waaxidun min alawaaci almaadiya mafcuulun bihiguna afartii mid ka mida uu noqdo eeg faacilku hadda waa wada ismu ishaare afartan ra'aa haadaa kanaa arkay daalika kaas ka wax arkayaa waa ayo ee faacilkii ihi waa haadaa ka mafcuulka ah ee la arkayaana waa ayo waa daalika ra'aa haadaa kanaa arkay ciisaa ciise ninka la yidhaah ka faacilka ee wax arkayaa halkanna waa ayo waa haadaa ka mafcuulka ee la arkayaana waa ciisaa ra'aa haadaa kanaa arkay akhi ani walaalkay ka faacilka ee wax arkayaa waa haadaa ka mafcuulka ee la arkayaana waa akhi ra'aa haadaa kanaa arkay allatii tii rabbad ku korisay sagiiran markuu yaraa aw haddaba faacilka wax arkayaa waa haadaa mafcuulkuna waa allatii allatii baa mafcuulo la arkayaa maanta oo fii maxali nasbina waana ismi mawsuul afar kale ayaad iga haysaan labiiyo toban tusaalaan hadda maraynaa amhilatu lfaacil faacilka tusaalayaashiisa idaa kaana markuu yahay isman mawsuulan ismi mawsuul wاlmafcuulu bihina waaxidu min alanwaac noocyadii hore mid ka mida uu mafcuulkuna noqdo hadda aladii baa faacil noqonaya markaste kaste qataladii kii ayaa dilay ra'aytuhu amsi shalay aan arkayay ciisa ka ciise ninkii ciise la odhan jiray yaa wax dilaya hadda aladiiga kaad shalay aragtay baa wax dilaya alladii kii ra'aytu amsi shalay aan arkay alladيigaasaa faacilo wax dilaya yaana mafcuulo oo la dilayaa ciisaaga dambe ayaa mafcuulo oo la dilayaa qatala aladii kii ayaa dilay ra'aytuhu amsi shalay aan arkay haadaa kan faacilku waa alladii mafcuulkuna waa haadaa qatala aladii kiibaa dilay ra'aytuhu amsi shalay aan arkay sadiiqii saaxiibkai ka wax dilayaa waa alladiiga ka la dilayaana waa sadiiqa qatala aladii kii baa dilay ra'aytuhu amsi shalayaan arkay alladii kii buu dilay sabahu fi lcaami almaadi sanadkii hore caayey yaa wax dilaya hadda alladiiga horaa faacila yaana mafcuula alladiiga dambea mafcuula alladiiga dambe ayaa mafcuulo ismi mawsuulba isla noqday lix iyo tobankiiba mayga haysiin culimo lix iyo tobankaa jeer waa marka mafcuulku uu xagga ugu dambayso waajib u marayo weeyi mafcuulku dhexda ayuu geli karaa waajib buuna u gelayaa dhexda mafcuulkoo bartanka galay ka warrama culimo oo gelidaasina ay waajib tahay waajibnimo ayuu bartanka u geli karaa uu faacilka uga horrayn karaa saddex mas'alo saddex mas'alo ayuu mafcuulku bartanka gelaya ama faacilka ka soo qadimaya oo waajib ay tahay qadimiddaa faacilka laga qadimaya saddexda mas'alo ila eg hadduu maxsuur noqdo maxsuurku waxa weeye erey balaaqada lagu sharxo ereyga maxsuur ah balaaqadaa lagaga warramaa waa la kooba weeyi mid la koobayo hadduu noqdo ama la ururinayo hadduu noqdo oo biinamaa lagu xasrinayo ama lagu koobayo ama ilaa lagu koobayo inamaa iyo ilaa labadaa mid ahaan haddii lagu xasriyo bartanka ayuu gelayaa waxaan odhanayaa sida aayadda qur'aanka ah inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa'u ficilkii waa yakhshaa faacilka baqayaana waa alculamaa'u mafcuulka laga baqayaana waa allaha allaha haddaba bartanka waajib bay ugu jirtaa ardayow la soco bartankaa waajib bay ugu jirtaa waayo innamaa baa lagu xasriyey oo khashyatullah baa la xasrinaya horta ilaahay yaa si dhaba uga baqa culimmada ayaa si dhaba ilaahay uga baqda waayo waxay garanayaan tallaabada ay qaadayaan ay qaadayaan xukunka ay leedahay hadalka ay ku hadlayaan xukunka uu leeyahay fikirka ay ku fikirayaan xukunka uu yeelanayo wax alla waxaasay garanayaan oo ay dee kolkaa fahmayaane iyagu ku camal falayaan innamaa yaksha allaaha ilaahay waxa ka baqa uun min cibaadihi addoommadiisa xaggiisa alculamaau culimada inamaaba hadda lagu xasriyey bal culima markaasoo kale mafcuulkii waajib baan dhexda u keenay ma keeni kartiin kaa ku lamida nacam waxaan odhanayaa inamaa akala laxman hilibka waxa cunay uun caliyun adeeg inamaa akala laxman hilibka waxa cunay uun caliyun laxmantii baan agga hore soo mari ilan aklu laxmigaan xasrinayaae on cali ku xasrinayaae hadda waxaad kale ma keeni kartaa nacam sheekh caamir inamaa salla salaata salaada waxa tukaday uun zaydun asalaatadani waa mafcuulkii waa saas oo kale xadbad kale waa inaad keentiin inamaa shariba almaaa biyaha waxa cabbay uun yuusufu inamaa shariba almaaa yuusufu waa inamaa culima ilaaduna way jirtaa waa lagu xasriyaa waxaad odhanaysaa maa shariba almaaa ilaa yuusufu maa shariba almaaa ilaa yuusufu saasoo kalean odhanaya iyadana bal hadda eeg mas'alada koobaad idaa kaana alfaacilu faacilku marka uu yahay maxsuuran mid la koobayo biinamaa ereyga inamaa a lagu koobayo ow biilaa ama ereyga ilaa aba lagu koobayo midlu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi inamaa yaksha allaaha ilaahay waxa ka baqa uun min cibaadihi addoommadiisa xaggiisa alculamaau culimada ina allaha ilaahay casiizun awood ayuu leeyahay hafuurun dembigana waa dhaafaa wa inamaa yukfidu almar'a qofka waxa hoos u dhiga aljahlu jahliga uunbaa hoos u dhiga walmaradu iyo xanuunka hadda u fiirsa halkaa ficilkii waa yukfidu mafcuulkii waa almar'a waa waajib xaggan hore u soo maray faacilka wax hoos u dhigayaana waa aljahlu iyo walmarad wainamaa yukfidu lmar'a qofka waxa hoos u dhigo uun aljahlu jahliga iyo walmaradu xanuunka wamaa daraba caliyan cali ma garaacin ilaa ana aniga mooye wax kale ficilkii waa daraba mafcuulkii waa caliyan ilaaba hadda lagu xasriyey ilaa ana wa inaga leh mas'alada labaad waa idaa kaana almafcuulu bihi markuu mafcuulun bihigu yahay damiiran damiir mutasilan mutasil ah walfaaciluna isman daahiran faacilkuna uu ismi daahira noqdo haddii culima mafcuulun bihigu uu noqdo damiir mutasila faacilkuna uu noqdo ismi daahira bal hadda u fiirso faacilku waa ismi daahira mafcuulkuna waa damiir mutasila waajib buu mafcuulku xagga hore usoo maraya bartankuu gelayaa tusaale ahaan waxaad odhan man acjabathu ninka ay ka yaabiso aaraa'uhu isaga aaraadiisu iyo fikiradiisu halabathu waxa ka xoog bata acdaa'uhu cadawiyadiisa haddaad adigu isla yaabto cadowgaagu way kaa adkaadeen erayga ficilkee halkaa ku jira waa acjabad baa ficila faacilkiina waa aaraa'uhuda dambe away mafcuulkii waa ha'dan yare meesha ku qoran acjabathu aaraa'uhu ha'daasi kolkaa waa mutasil faacilkuna waa daahir waajibbuu bartanka u gelaya halabathu acdaa'uhu baa iyaduna lamida ficilku waa halabad faacilkuna waa acdaa'uhu halabada ha'yar baa la socota oo halabathu ah waajib bay dhexda u gelaysaa ina waa damiir mutasilahe waa inaad keeni kartiin xabaddan xabad lamida maxaynu odhanaynaa culima markaa nacam sheekh caamir waxaad odhanaysaa zaydun akramathu ummuhu zayd hooyadii unbaa um sharfisay war maxaynu nidhahnaa tusaale kale bal keena culimo akramani abi aabbahay baa imaamuusay baad odhan akramani abi akramani mafcuulku waa ya'da waana damiir mutasila faacilkuna waa abi bal xabad kale keena culimo oo sidan oo kale ah akramaka yuusufu haye keen sheekh maxaa tidhi darabanii abi waa sax wey waa saas oo kale wey waa sax aslamatu waxaa islaamisay ummuhu hooyadii baa islaamisay aslamatu haad aasaad ayaa damiir mutasila ah, faacilkuna waa ummada xabadda saddexaad bal culima ila eega haddaba marka saddexaad ee mafcuulku uu bartanka gelayo uu waajib u gelayo waa idatasala marka uu la xidhiidhsado bilfaacili faacilka marka uu la xidhiidhsado damiirun damiir ayaa la xidhiidhsaday damiirka oo yacuudu u soo laabanaya cala almafcuuli bihi eeg faacilku hadduu damiir qaato damiirkaasina uu mafcuulun bihiga u soo noqonayo faacilka waajib baa xagga dambe loo marin mafcuulkani loo soo qadimiyo bartanka loo dhigi waa sidan oo kale qaala tacaala alle ayaa yidhi waid markii ka sheekee ibtalaa uu imtixaanay ibraahiime ibraahiim rabbuhu rabbigii uu imtixaanay bikelimaatin kelmado ayuu ku imtixaanay oo fa atamahunna wuu dhammaystiray waxaan doonayaa aa halkaa ficilkii haddaba ereyga ibtalaa waa ficilkii faacilkiibaa rabbuhu damiir buu sitaa faacilkan rabbuhu ihi damiirkan uu sitaa mafcuulka u noqonaya ibraahiim ah kolkaa maadaamu faacilku damiir sito damiirkaasina mafcuulka uu u noqonayo war mafcuulka waajib baa loo soo qadimaya oo dhexda loo dhigayaa markaa waayo haddii mafcuulku xagga dambe la mariyo oo la yidhaa waid ibtalaa rabbuhu ibraahiima haddii la odhan lahaa oo ibraahiimka la dambaysiin lahaa waxa ka dhalan lahaa waxaan af carabigaba ku jirin oo ah damiirka u noqonaya wax soo socda damiirku af carabiga wax lasoo dhaafay buu u noqdaa wax lasoo maray ayuu u noqdaa laakiin waxaan weli la gaadhin oo soo socda damiirku uma noqdo ilaa lix mas'alo mooyaane lix mas'alo umu damiirku wax soo socda u noqdaa waid ibtalaa waid markii ka sheekee nebi maxamedow ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima ibraahiim rabbuhu rabbigii uu imtixaanay bikelimaatin kelmado ayuu ku imtixaanay fa atamahunna wuuna dhammaystiray ficilkii waa ibtalaa faacilkiina waa rabbuhu mafcuulkuna waa ibraahiima rabbuhudaa faacilki ihi maxay sidataa markaa damiir bay sidataa mafcuulka u noqonaya bal xabaddanoo kale keen haddaba nacam sheekh maxamed maxaa tidhi imtaxana caliyan shaykhuhu waa sax weeye cali waxaa imtixaanay sheekhiisii waa sax weeye yuxibu almadaarisa madaarista waxaa jeclaada dulaabuhaa ardayda dhigata iminka dulaabuhaa faacilka ma arkaysa inuu dulaab yahay damiir buu sitaayo waa dulaabuhaa haada ku jirta damiirkana madaaristii u noqonayo mafcuulka ahaa dee bartanka hala dhigo darabat alibna ka yar waxaa garaacday ummuhu hooyadii alibna dhexdaa la gelinaya ilayn ummadana damiir sidata ibniga u soo noqonaye bartaa ayuu inoogu dhammaaday mafcuulun bihigii waa su'aalihiisii un intanina atadriib alawal layliska koobaad haati waxaad keentaa maa ya'tii ka soo socda fii jumalin jumlooyin mufiidatin macno samaynaya waxaa lagaa rabaa isman min alasmaa'i alkhamsa oo yucrabu mafcuulan bihi muqadaman yaa keenaya ismi asmaa lkhamsa oo mafcuulun bihi xagga hore la meriyey ah haye waa abaaka akramta oo kale faacilan faacil yudkaru la sheegayo bacda almafcuuli bihi mafcuulin bihiga debadii lianna fiihi faacilka waxaa la socda damiirun yacuudu cala almafcuuli bihi yaa sheegaya faacilkii xagga dambe maray sababtuna ay tahay damiir buu sitaa mafcuulin bihiga u noqonaya nacam sa'alatu ummuhu caliyan sa'alatu ummuhu cali hooyadii baa wax weydiisay waa sax jamca mudakarin saaliman oo yucrabu faacilan mu'akharan faacil xagga dambe la mariyey cani lmafcuuli bihina laga dib mariyey yaa keenaya jamc mudakrusaalimo intuu faacil yahay mafcuulkii kadib dhacay jamc mudakrusaalimo faacila oo mafcuulka ka dambeeya yaa keenaya waar isku daya ragow naam inamaa qaatala almushrikiina almuslimuuna waa almuslimuunka ah jamca tagsiirin oo yaqacu dhacaya mafcuulan bihi mu'aharan waxaa lagaa rabaa jamcu tagsiirkii oo mafcuulun bihi xagga dambe maray ah waa raaytu rijaalan shukran jamca mu'anasin saaliman jamc mu'anasu saalim oo yucrabu la icraabayo faacilan mu'akharan faacil dambeeya waa jamc mu'anus saalimoo faacil dambeeya laga dhigayo jamc mu'anus saalimoo faacil dambeeya laga dhigayo maxaa tidhi akramat akrama alwaalida almuslimaatu ama albanaat waa sax wey waxaa laynaga rabaa namberka lixaad musanan oo yakuunu noqonaya mafcuulan bihi muqadaman yaa ga hore la mariyey waa musanan oo yakuunu mafcuulan bihi muqadaman waay almucallimayni ra'aytu waa sax damiiran mutasilan oo yaqacu mafcuulan bihi muqadaman muqadaman waa cala alfaacil faacilkaa laga qadimayaa akramanii almuallimu akramanii almucallimu layliska labaad eeg mafcuulkan kaa rabaa inaad hoosta ka xariiqdo ardayow saa markaanu sheego yuuna kugu adkaanin isla markaa iga gaadhgaadhsii acla alislaamu islaamku wuxuu kor u qaaday makaanata alinsaani insaanka makaanadiisa iyo derajadiisa carabi mafcuulkii waa makaana akhlasa almu'minu mu'minku ikhlaas ayuu kula yimid alcibaadata cibaadadii ar mafcuulka sheeg alcibaada qaala shaykh ismaaciil ibnu lmuqri ayaa yidhi ismaaciil ibnu lmuqri kasaakaran buuka nuuran min jalaalatihi taxaaru fi kunhihi alawhaamu waalfikaru ismaaciil ibnu lmuqri allaha u naxariistee wuxuu ahaa fuqahada shaaficiyada raggii ugu aqoonta badnaa buu ku jiray waa ninka irshaadka qoray kitaabkan irshaadka ah ismaaciil ibnu lmuqri alyemeni baa la yidhahdaa kitaabkan irshaadkaa ninka qoray weeye qaadibu ahaan jirayo waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid ah ninkaasi kitaab buu qoray hadda waan hayaa kitaabka haddaad si toosa ah u akhrido adduunka oo dhan baa la yaabay haddaad kitaabkaa sidaa u akhrido waxaa laga yaabaa inuu naxwe yaho faacilu marfuuc buu noqonaya haddaad yaro qanoocison waxaa laga yaabaa inuu siiro yahay oo oo macnaheegu uu yahay dagaalkii badar uu ka sheekaynayo haddaad yaro qaloociso haddaad xaggan kale u akhrido waxaa laga yaabaa inuu cilmi kale waa shan cilmi oo isku jirta oo hal kitaaba sadarkaasuuna hadda oo marba si loola qalloocinayo cunwaanu sharafka waa laga yaabay iminka dawladdan qadar baa maalgelin ku samaysay qadar markay maalgelinta ku samaysay aanu uma boginba siday u qoreen way kala saarsaareenoo sadaradii intii cilmiga gaarka ah ahaydba kalar gaaray u sameeyeen daa'iro yarna way siiyeen kolkaas si yaroo runtii aanan dee ardaygu u akhrin karayaa hadda laakiin beriga hore culimmadunba akhrin kari jirtay waa kitaab sidan oo kale waa mucjiso ismaaciil ibnu lmuqri alyemeni nin gabayaa weyn buu ahaa welibana xagga luqa alcarabiya marka la eego kutub waaweyn oo gabay ana nin ka tegey buu ahaa kasaaka rabbuka rabbigaa ayaa ku huwiyey nuuran nuur ayuu ku huwiyey min jalaalatihi isaga jalaaladiisii ah oo taxaaru ay ku waroorayso fii kunhihi xaqiiqadiisa alawhaamu wahmiga iyo walfikaru fikriyadu fikirkuba ay ku wareerayaan mafcuulun bigii baan kaa rabaa kasaaka rabbuka nuuran min jalaalatihi waa nuuran weeye xabas alqaadi qaadigii wuxuu xidhay lisayni laba tuug mafcuulin biigii baan kaa rabaa lisayni manaxa almudarisu macallinkii wuxuu siiyey adaalibiina ardayda almutafawiqiina sarreeyey jaa'isatan abaalmarin mafcuulin bihi baan kaa rabaa halkaa waa daalibiin iyo iyo jaa'izatan almutafawiqiin waa nacti iyadu iska ilaali xaqaqa aljunuudu ciidamadu waxay sugeen annasra guul biidni illaahi ilaahay idankiisa war mafcuulka sheega annasra ah. makana allaahu ilaahay baa makansiiyo almu'mina mu'minka min acdaa'ihi cadawiyadiisii haye mafcuulka sheeg almu'mina rafaca almujaahiduuna mujaahidiintii baa kor u qaatay raayat aljihaad calankii jihaadka waa raaya shaqat asafiinatu safiinadii ayaa sidaa u kala dilaacisay cubaab albaxri badda mawjadeedii waa cubaab layniska saddexaad waxaa lagu leeyahay kelmadaha halkan ku qoran ku buuxbuuxi meelaha bannaan التdريib الثالث daع waxaad dhigtaa في المaكاaن الkhاalي barta bannaan kelimatan kelmad munaasibatan ku habboon oo mimaa yaatii kuwa soo socdaa uma dbithaa haddana dabdi bishakli xarako maa amkana inta suurtagalka ah alcalyaa waa sarraynta annajaaxa waa guusha halkaasi waaha allah iyo atajaarub iyo almaal inamaa yanaalu alcalyaaa baan halkaa ku buuxinaya inamaa yanaalu alcalyaaa almujtahidu war sarraynta dadaale unbaa hela samica halkan maxaan ku buuxiyaa samica allaahu man dacaahu maa yacshiqu ma cushqiyo oo uma jeclaysto annajaaxa ilaa duuhima qof fikir weyn mooye almuqtasidu qofka muqtasidka wax dhexdhexaysta een israafka samayn nafacahu halkaa hayarun baad ku dari nafacahu xusnu tadbiiri maamulkiisa wanaagsan baa anfacaya afaadatnii waxaa ii faa'iideeyey war maxaan ku buuxiya atajaarubu tijaabooyinkii maa yunfiqu almaala maalka ma nafaqeeyo ma bixiyo cala alfuqaraai ila almuxsinuun almaala baan halkaana ku buuxiyey layliska afraad ardaya waa atadriib araabic waxaan kaa rabaa ijcal kula smin mima yaati mafcuula bihi muqadama cala alfaacili wujuuban fii jumla mufiida wabayin sabab toddoba qodob baan halkan ku qoray toddobadaba waxaan kaa rabaa inaad jumla mufiida aad ku darsato mafcuulun bihi muqadamo waajib loo qadimay aad ka dhigto alxaqa iyo asayaarata iyo aljundiya iyo asadiiqa iyo alkitaab iyo alxayawaan iyo asidq intaba waad isticmaali layniska shanaad dac fi lmakaani alkhaali meesha bannaan waxaad dhigtaa mafcuulan bihi munaasiban mafcuulan bihi ku habboon mubayin waxaad sheegtaa sababa taqadumihi cala alfaacil sababtuu faacilka uga taqadumay laa yaktumu sira laa yktum اlgadba ila alxaliimu algadba ila alxaliimu alxaliim ee kalka waxaynu ku buuxinay waa algadba sababtu u qadimay ma arkaysaa waa likownihi maxsuura bila ikhtabara adaaliba ardayga waxaa imtixaanay ustaaduhu macallinkiisii ikhtabara daaliba ustaadu adaaliba waa mafcuul waa kii la imtixaanayey sababta ma garanaysaa uu xagga hore u maray waa eg waa liitisaali faacilihaa bidamiirin yarjicu ila almafcuuli bihi man qaadathu nafsuhu naftiisu kay hogaamiso owradatu waxay ku aroorisaa almahaali ka meelo lagu halaagsamo man qaadathu halkaa maxaan ku soo daray haayar baan ku daray sababta uu qadimay ma garanaysa ee wujuubka ah waa likownihi damiiran mutasilan maca kowni alfaacili isman daahiran laa yarfacu laa yarfacu haye maxaynu nidhaahnaa war maxaa halkaa ku dara laa yarfacu e laa yarfacu daaliba ila alcilmu ardayga kor uma qaado waxaan cilmiga ahayn adaaliba oo mafcuulkii sababtii u qadimay adaan kaa raba baaca tamrata saaxibuhaa timirta kii lahaabaa iibiyey baaca tamrata atamrata baan halkaa ku buuxiyey sababta aan u qadimay ma arkaysaa faacilkaa damiir wata inamaa yudriku inamaa yudriku najaaxa warguusha waxa gaadha asaabiru nin adkaysta inamaa yudriku najaaxa asaabiru haye rataba albeyta guriga waxaa habeeyey amiinuhaa qof loo aaminay amiinuha ama rataba alghurfata baan doonaya rataba alghurfata amiinuhaa waa amiinuhaa layliska lixaad arday waad soo icraabaysaa فكم ذرات بلدان الإثيوبي وجاوزت القرى بلا هدوء فكم بحثت فيها من علوم وصاحبت شيوخ بلا انتهاء gabay yaroo hamsiye la yidhaah buu ahaayo waamaan sameeyey waxaan u malaynayaa gabaygaasi wakhti dheer baa ka soo wareegay beriga aan tiriyey anigoo tuulooyin maraya etoobiya ah oo intaan welibana xaafaddana ka dhuuntay oo waalidka allah u naxariistay aabbana runtii wuu ii diidi lahaa hadduu iog yahay intaan ka dhuuntay ayaan is idhi xaggee tagtaayo meel baan u cilmi doontay nin sheekhaan la tashaday wuxuu igu yidhi ka joog buu igu yidhi ninkaa sheekh ihi sheekh maxaa dhacay baan ku idhi war qoladaad u cilmi doonanaysaa dad fiican maahe ka joog buu igu yidhi markaasaan ku ihi wallahi sheekh aniga iyagamaba arkaya cilmigaa unbaa ii muuqda intaan xaafadda ka dhuuntay ayaa nin wadaado hadda harkan hargeysa inala jooga ayaa kitaabuu lahaa aan ka qaatay markaasaan tegey anoo tuulooyin maray afar habeen iyo afar maalmood ayaan gaadhi saarnaa kolba tuulo kolba tuulo kolba tuulo anoo tuulooyinkii marayon meelanan weligay arag ayuu waxoogaa gabayhi maalin barqina annagoo intuu gaadhigii naga jabay meel buur ah nalaleeyaha halkanuu gabadh libaax ku cunay ay nagu le geedkaa meel geedayna tusayaan ayuu gabaygan iigu soo dhacay fakam daractu buldaan alithyoom biwajawasdu lqura bilaa huduu'in فكم بحثت فيها من علوم وصاحبت شيوخ بلا انتهاء فكم ذرعت محان تاكيي بلدان الإثيوبي مقالوينك إثيوبيا محان تاكيي وجاوزت محان قدبي القرى تولير محان قدبي بلا هدوء أنا دقنان شيء إيقا موقنين oo waxoogaa dee ama baqaya ama socdo ama aan garanayn fakan baxadtu maxaan ka raadiyey fiihaa tuulooyinkaa min culuumin cilmi maxaan cilmi ka baadhay wasaaxabtu aan la saaxiibay ashuyuuka culimo waaweyn bilantihaain si aan gebagebaba lahayn waxaa lagaa rabaa ardagow beydkaa inaad soo icraabto isku day inaad icraabto